وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم intii hore muqadimadu dee diibaajadii bayd ama khudbadii muqadimada iyo kollay baacidkii taaliifki iyo umuuro kale dee kollay abwaabteedii iyo mawaadiicdii uu doonayay inuu muqadimada kaga hadlana imakay noo bilaabmaysaa waana baabkii ugu horeeyey abwaabtii muqadimada san hore usoo sheegnayna abwaabtan aan arkayno iyo taraajimta kollay sheekhu ma lahayn oo isaga hadalkiisu ee san ha tartabsanaado oo ha kala soocnaade haddana waa wada socdun isagoon abwaab dhex gelin marka kollay noocyadan aan hayno waa nawowi ama imaam nawowi kollay tiisi weeye walow meelo qaarkood kuwana ay iska shabahan kale marka wuxuu yihi baabu wujuubi riwaayati wuxuu baab u yahay wujuubi riwaayati warin waajibnibadkeeda can ithiqaati dadka lagu kalsoon yahay in wax laga wariya ay waajib tahay wa tarki lkadaabiina kuwii iyagu beenta badnaa ee beenaalayaasha ahaa ka togooda laga tago oo macnaa waa tarki riwaayata can ilkadaabiin waaye kuwa iyagu beenaalayaasha in wax laga tago eh, laga wariyo ka tegeeduna inay waajibnimadka ay waajibba tahay iyo wataxdiiri digitaankii la ysagaba digayay min alkadibi calaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay in lagu been abuurto oo lagu been sheegto <clears throat> malaha dadkii labadeeda mujallad nuskhooyinka hayay baa ishkaal ku soo baxay oo inti yarayda khudbada mooye muqadimada wixii ka dambeeyey o dhami way xadfan yihin oo kitaab kitaabuliimaan u bilaabmay waana qalad dee kollay weyn oo kitaabka dabcadiisa kaba yimi oo malaa dadkaas ayar ishkaal jira ee ciddii bal de meelaha kale unha lagu kala biro qolooyinkaas <clears throat> marka adigu baabku wuxuu baabaysan yahay awal horeba waa kii na soo yidhi sheekhu raximah llahu tacaala dee dadkaa siqaadka ah ee dabdiga iyo xifdiga leh iyo dee kuwaasoo raacun inuu wax ka warinayo bal waxyaalihii wixii la weydiistay ee ahaa inuu kitaabkan alifo ku xambaaray ee ku dhiiriyey inay ahaydba waxa uu arkay in badanoo muxadisiinta ka midi eh, axaadiis dad aan siqaad ahayn ay warinayaan iyo riwaayaat munkara ah ay ururiyeen oo dee markaas dadkiina ay kusii dhex daayeen oo kale markaa baabku wuxuu baabaysan yahay in haddii aad wax warinaysad ruux hiqa un um laga wariyo oo kii beenaala ahaa ama mutahamka iyo waxaa riwaayadiisii lagaba tago arrin kalena waa baab <clears throat> iyadna axaadiis inooguiba imano rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh beenta laga sheegayo ruux ku been abuuranaya la mid maaha ruux kale been laga sheegay waayo mafsadada ka ratimaysa inay rasuulka ilaahay kalaamkiisiiyo iyo ficilkiisii waa sharci dadku ay ku wada dhaqmayaan oo low markaase mafsadada ka imanaysaa weyn oo waxaan diin ahayn baa dadkii diin loogaba dhigaya bal markaa digniin iyadana laysaga digo in ficilkaa xun ee shaniica ee dunuubta aada u foosha xuna laguma dhaco markaa wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala muslim waclam waxaad ogaataa wafaqaka allahu tacaala ilaahay ha ku waafajiye waxa fiican ee toosan ha ku waafajiye ana alwaajiba wafaqaka allah waa jumlo ictiraadiyo jumlo ducaa'iyaa weeye iclam macmuulkeedii ama mafcuulkiidee waxaa dhacaysa antan iyo wixii annadan iyo wixii ay gashayba waxaad ogaataa ana alwaajiba waxa waajibka ah calaa kulli axadin ruux kastaba waajib ku ah oo carafa gartay atamyiisa kala sooc bayna saxiixi riwaayaati wa saqiimiha riwaayaadka kuwooda saxiixa ah iyo kuwooda daciifka ah ee bal maalan saqiimka ah farqiga u dhaxeeya isagu kala gartay oo isagii awood ula weeye karti uleh inuu waxaa kala sooco kala bixiyo saxiixa riwaayaat iyo saqiimkeedba iyo wathiqaati naaqiliina laha oo saxiixi riwaayaat bay ku cadfan tahay wathiqaati naaqiliina dadkii warinayay laha riwaayaadkaas kuwooda lagu kalsoon yahay waa jamcu hiqatine isagu gartay min almuttahamiina kuwooda la tuhmaye been lagu tuhmaya ka gartay kuwa ka soocaya kollay markaan idhaahno hiqaati naaqiliin saxiixa riwaayaat bay ku cadfan tahay halka horena ay dee baynadii hore ay kollay jumladii markaa ay tahay midda ay u taallo ama ay la soconayso dee waxaa daahir ba ahaan lahaa mintanba inaan la gelina wow unay meesha timaado walmutahamina sida halkii horeba uu yihi saxiixa riwaayaat saxiixi riwaayaati asaqiima waa daahirka sidu ahaan lahaa wey wathiqaati naaqiliina laha min almutahamiin macnaa isagoo awood u leh oo karti u leh ama isagu garanaya sida loo kala soociyo farqiga u dhexeeya ee loo kala farqin karo dadka lagu kalsoon yahe ruwaadda ah iyo kuwii la tuhmayay ama dacafada ahaa ama been laguma tuhmayey maxaa waajib ku ah waa tan ana alwaajiba <clears throat> allaa yarwiya oo khabarkii anadii halkan uu dhici kolayna jumladoo dhamina mafcuulkii iclaamtee ana laa yarwiya inaanu warin minhaa ay min alriwaayaati riwaayaadka xaggooda inaanu kaba warin ilaa maa carafa wixii uu gartay uun mooyee sixata makhaarijihi meeshan uu ka soo baxay iyo duruqdiisa fayoobidooda iyo sixadooda uu gartay uun mooye wax kale inaanu kaba warin oo makhaarij waa jamcu makhraj makhrajna waa darfi miimiya oo shaygu ama wuxuu meesha uu ka soo baxo markaan makaan kaba dhigna iyo mawdac darfi makaaniya ayuu noqdaa waxaasmakan dee lafdigu master iyo dee siba ugu wada iman lahaayeen oo masterkii miimigaha iyo labadii darafba ee miimigaha kollay waa siqo keliya wada yeelanayaan maanta halkan oo dee iska wada saddexoodaba qiyaas u ah makhraj hadday tahay oo dee master ay tahay bixid bay noqon lahayd laakiin markay darfi miimiyo makaani aan ka dhigno waa makaankii waxani uu kaba soo baxayey haddaba xadiidku meeshii uu kaba imanayay uu kaba soo baxayo o de waa sanadkii waa ruwaadii waa dariiqii kuwaa sixadooda wixii uu gartay mooyaane dee ruwaadiisani inay hiqaadyin uu ku ogya macnaa waxa weeyaanoo isagaa taas dabdi iyo cuduul ay dee dabdigiina leeyihiin cadaaladna ay u sugnaatay kuwa uun mooye wax kale inaanu warin ayaa waajib kuba ah iyo sitaarata asturnaan fii naaqilihi kuwii xadiidkaa warinayay ama dee taas warinayay inuu ku og yahay sitaaraduna waxa weeye jamcu sitrin bay tahayba sitrina markaa waxa uu noqdaa imika halkana looga jeedaa waa sitaarana dee waa ma ma yustataru bihi wixii la ysku qariya ama la ysku asturaaba la yidhaahaa noo sutrad iyo sitaaradu macno keliya wada leeyihiin waxaa halkan ujeeddadu ay tahay waa alcifatu waalbucdu camaa yaqdax weeye waa dhowrsoonnida nawin wuxuu ka cabirayaa siyaano waa cifada iyo dhowrsoonni ama fogida laga fogaya waxa ruuxa cadaaladiisa dhaawaca taas bay sitaaradu noqonaysaa oo marka waxa weeyaan markaan ruuxii wax ceeba lagu ogeyn dhaawaca ruuxa cadaaladiisa waxyeela ayaa la odhanayaaba dee ruuxan waaba taasoo dee sitaara u sugnaato waa dhowrsoon yahay weeye haddaba wixii uu ku ogaaday xagga marka la eega makhrajkiisa iyo dariiqiisu inuu yahay dariiqaa saxiixa ruwaaddiisii kuwa cadaala ay u sugnaatay ama dhowrsoon iyo cifa ay tahay kaasun inuu wariyo ayaa waajib ku ah wa an yattaqiya inuu iska ilaaliyo minha waa min alriwaayaati ma kaana ahaaday minhaa dee riwaayaadka kaba mida can ahli tuhami dadka tuhumooyinka wehelka ah iyo walmucaanidiina kuwa iyagu sunnihii khilaafaya caaridaya ee iyagu cinaadka iyo mukhaalafada laba imanaya min ahlilbidaci ah iyagu dadka bidcooyinka wehelka ah kuwa inuu riwaayadooda ama wixii xaggooda ka ahaaday iskaba ilaaliya taasa jubkuba awe kale umuurihii inoo horreeyey casharadii hore waata aan kuba saarnaa ama casharkii inooguba dambeeyey marka wuxuu fiqradan sheekhu uu kuba sheegayaa dee waa kaa hore yidhiba dad cilmigan xadiidka ama uu nisbo sheeganaya ama muxadisiinba naftoodii kuba sheegayo isaga ujo u banbaxaybaa faafintii iyo qori ta'liifkii ayaa farsamo xumo iyo saniicooda xun ayaa wuxuu ku sheegay inuu ahaaba iyagoo waxaan og inaanay wax dee saxa ahayn ama daciifba ay yihiin ayaanay iska ka tegin riwaayaadkaasay ururiyeenoy dadkiina kusii dhex faafiyeenba marka wuxuu leeyahy waxa waajib ku ah ruux kastoo kala garanaya xadiidkii saxiixa iyo kii aan saxiixayn kala garanaya ruux kastoo garanaya ruuxii hiqada ahaa iyo kii aan hiqada ahayn ee ruwaadda ka mid ah kala soocaya wixii uu og yahay in makhrajkiisa iyo dariiqiisa iyo sanadkiisa uu sugan yahay oo ruwaaddiisan cadaaliya dabdi ay u sugnaadeen ama uu ku og yahay sitaaro iyo dhowrsoonni ama cifo iyo dee cadaaladoodii oo dee markaa u suganba weeyaan dadkii naaqiliinta ahaa xataa dabdigaa hore kuwa hore ay leeyihiin hoosba ha uga yar dhacansan markii horeba labada qolu wax ka warinaya kuba soo marray kaa waxaa waajib dee inuu kuwaasun wax kaba wariyo iskana ilaaliyo yataqiyadu macnaa dee waa yejtaniba weeye ka dhowrsado iska ilaaliyo wixii riwaayaad ahe dadka ahla tuham waa dadkii been lagu tuumayey weeye taas walmucanidinana waaba kan inoo bayaamiyo isagoo dadkii iyagu ahlulbidac ahaa kuwa iyagu sunnihii iyagoo ra'yigoodii hawadooda ku caaridaya ee cinaad waxaan ulaba imanaya kuwaasna inuu iskaba ilaaliyo oo uu kaba fogaado taas baa waajibkuba bal markaa in dadka iyagu mutahamiinta ah ama dacfigoodu daahirka iyo riwaayadoodii in lagaba tegayo taasi waa wax dee kollay culimmadu kolley isla wada meel dhigeen oo laisku waafaqsan yahayo horena waxyaalo waan ugaba soo aragnay iminkana sheekhu waxbuu inoo sii wadi doonaa ama kuwan iyagu ahlulbidaca ah kolley kitaabka naftiisa walow dee iminka daahirka kalaamkiisu yahay ahlulbidac dhammaantii inaan waxba laga warinahaynba laakiin kitaabka dhexdiisa oo dee aynu arbal balmarka qaarkoodna aan isku baraarujin doono ruwaad badan oo ama shiica laguma sheegay dee xaggaasoo dee shiico ahaa waayo taabiciintii atbaacu taabiciinta aad bay jaanibkaasi uga badnaayeen ruwaadda reer kuufa iyo keyrkoodba qolooyin qadar laguma sheegay iyo bal maalan kuwa iyaguba xataa naasiba adigu intaba riwaayaad kitaabka way ku sugan labada saxiixna way ku sugan yihin dee arrinkoodna waxay noqotay ama qowlkoodu dhowr qowl baa jira ugu raajaxsan san kuwii musalaxaaba kusoo aragnay ruuxani haddii aanu daaciyo bidcadiisan iyo hawadiisan dadka mid ugu yeedhaya aanu ahayn bidcadiisuna mid aad u weynoo dee taa takfiir keenaysa in gaalnimo lagu xukmiyo oo bidcadanba uu ku gaalooba aanay ahayn isaguna aanu daaciyo ahayn ee arrintaasna ay ku biirtay wixii uu isagu warinaya oo uu dabdinayo sidqi iyo warac iyo taasna laguba yaqaano xaggii kale dabal jaanibka waxaan uga imanaya ta'wiilka mooyaane jaanibkan kale uu markaa ka dhowrsoonyaha warac iyo sidqi lagu yaqaano dee riwaayadiisii in la celinayo haddii kuwaa riwaayo la aqbalayo haddii kuwaa riwaayadooda la celiyo qayb dhan oo sunnaha kaba mido oy dadkaasi warinayaan baa meesha kaba baxaya bal taasba weeyo kollayna dee umuurahaasun baan ugu fasiraynaa walow idlaaqan imika uu yahay guud ahaanba dee waa si wixiisan loo baktiiyo loo markaas iyo hijri lagaba hijroodo inaan aslan wax lagaba warinahayn e bal dee kollay intani waa yar khulaaso ahaan waana qowlkooda ay dee aimada qaarkood ay raajax yeelaan e in badan oo culimmada ka midna ay kuba tagaan bal dee saniiciisa kitaabka dad badan oo noocyadaasoo wax kaba warinayo ayaa jiro kollay watan kuba xambaarayno <coughs> marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacala qolooyinkii sharaxna way haystaana kollay masalada iyo ka hadalkeedu halkan ayuu kaga hadlayaaye wadaliilu waxa u daliilaan calaa ana ladiki qulna aanu nidhi kollay daahirku waxaa dee qulnaahu oo waa bal caaidkii dee u laamayey weeye ama aladiida caaidkii u laamayey weeye laakiin dee waa mafcuul bihi waa fadla weeyaanoo aydku markuu noocaasa yahayna sida dee kutubta naxodaba inooguba sugan xadafkiisa iyo goyntiisu waa wax bannaan weeye kol hadduu dee fadlo yahay <laughs> oo taas oo kale waa bannaan tahay in la gooyo ee asalku wuxuu calaa ana aladii qulnaahu ka aanu nidhi oo arrinkaa uu sheegay oo maxay ah inay waajib tahay dee ruux in dee kuwa sixada dee markaa dadka cuduusha ee dabdiga leh ama sitaaradu ay u sugnaatoon wax lagaba wariyo ee dadka ahla tuham iyo mucaanidiin iyo dadka caynkaasi ah aan waxba lagaba warin waxa u daliili waxa weeye ee taas wadaliilu calaa ana aladii qulnaa min hada oo dee kan aan soo sheegnay oo maxaya noocaa dee taa imaka aan fasirinay isagu laazimkee waajibka inuu yahay waxa u daliili duuna maa khaalafahu wixii taa khilaafay oo iyaga caynka dadkaan idhi yaan wax lagaba warinin in lagaba wariyaa taas taaduunkeed iyo sokadeeda waxaa laasimka inuu yahay dadka iyagu dee hiqaadka ah ama lagu kalsoon yahay in wax laga wariyo ama dadkaasi taare ay usugnaatay kuwan kale ahlatuham iyo ahlalbidacna laga dheeraada riwaayadooda waxa u daliili qowlullaahi jala dikru waa ilaahay qowlkiisii uu yidhi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين taas baa u daliilaya de adilada uu soo wado ilaahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iyagu mu'miniinta ahow dadkaa dee iimaan ku sifoobayow in jaa'akum hadduu idinla yimaado faasiqun ku faasiqah oo daacada ilaahay ka baxay faasiqi idinla yimaado binaba-in war oo war idiin keena weeye fatabayanuu bal hubsada warkiisaasoo iska hubsada macnaha dalba weeye tabayanuu waa min atabayun oo waxaad dalabtaan bal dee bal warkay iska hubsado waa caddaan dee ha idiin caddaado warkani inuu sidaa yahay ooy waxaani xaqiiqo iyo run yahay in kale aydin kala cadaado bal isagu hubsada oo caddayntiisa dalba weeye kolle quraada intooda badni waa say aqriyeen laba quraada toddobadaa ah ka mid mida qiraa'adooda waxay ahayd ba fatathabbatu waana isla macnuun atathabbut iyo atabayun waa isla macnuuno bal waxa weeyaan warkaasun markiiba ha qaadanina oo ha ku dhaqaaqina idinkoo warkaa ku camal falaya oo wixii dee warkaa uu keenayey markaa fulinaya ee iska hubsado horta bal waxaan ogaada inuu warkanisa yahay uu run yahay iyo in kale kollay dee waxaan filayana waa iska mashhuur ama macruufna ayaddan sabu nuzuulkeedii iyo dee kollay nin laynoo magacaabo oo welid ibnu cuqba la odhanaya bal war uu keenay oo ay kol lagu dhowaadayba qoomkii warkaa ka keenay in laguma duulo aynay sabu nuzuulkeed ahayd oo dee kutub tafsiir baa taa ula laabmaysaan fatabayanuu ilaahay muxuu yidhi an tusiibuu kole waa mafcuulu liajri halkan ayay dee macneed oo waa lianlaa tusiibuu ama karaahata an tusiibuu ama khashyata an tusiibuu ta doontaba qadar waa si aydaan u asiibin oo qowman qowm dee qatl iyo sabyi sii taa dhici gaadha ah qisadaas bal maalan layn la laayo iyo qafaalasho iyo waxyaalaha qoom aydaan ugu asiibin bijahaalatin ay jaahiliina xaalatiin kuwa ka jaahilaba xaalkoodao warkaasun rumaysay aanay waxba kaba jirin oo dee xaaladoodii a ka jaahiltiino ama murtabisiina bijahaala mutalabisiina bijahaalatin idinkoo jahaalo umuurahan ay ka jaahiltiin kuba sugan uun warkii uun qaatay aan iskaba hubsan saydaan qoom markaa ugaba asiibino markaa fatusbixu a ahaataan oo noqotaan calaa maa facaltum dee markaa xaqiiqadii ogaataan calaa maa facaltum waxa ad samayseen ee ka qoomkaa asiibteen ee jahaalo kuma asiibteenba naadimiina kuwa ka murugaysan dee waqti aan wixiina la waxba laga qaban karayna wixi ay dhaceenba bal markaa maxaa ku sugan aayadda oo inoogu dee ruuxii faasiqa ahaa warkiisii in layska hubsanayo een markaaba aan la qaadanahaynuun aayaddu waatay keenayso waa inaan khabarkiisii la aqbalin dee khabarkuna sheekhuna labadoodaba kolle waa inoo soo naqlin doonaaye kan imakaan haynee riwaayada axaadiida hadduu yahay waa khabar dee hadduu yahay shahaadadii markhaati uu isagu furayo cid uu ku markhaati kacayo kii faasiqa ahaa isagiina waa war uu sheegayo unbuu noqonayaa taasi marka khabarkiisaba inaan la aqbalin ama riwaayo ha noqoto khabarkaasi ama shahaadahaba noqoto kollayna culimmadu way ku ijmaacsan yihiin waxaan faasiq bitaawiil ahayn faasiq hadduu faasiq caadiya yahay dee inaan khabarkiisa iyo riwaayadii shahaadadiisa iyo riwaayadiisa la aqbalin culimada ku ijmacsan allahuma dee waa la arkaa madhabta xanafiyada in markay noqoto xagga nikaaxa iyo shuhuuddooda oo kale bal taas qowl baa jira laakiin si guud faasiq bitaawiil adigu faasiqa dee hadduu kayrulmutaawil baan idhe oo ruuxaan fisqigiisaba isogeyn waa kan waxaan isu haysta waxaan inuu toosan yahay waa fisqigan ka yimaada bidcanimo iyo taa kaba yimaada way fisqi bitaawiil a idhahan ama mutaawil fisqiga naftiisa ma oga kani oo waxaan fisqiba uma haysto bal dee baabkii waxa soo gelaya halkaa arrinta aan bidcada kaba sheegnay laakiin fisqiga aan nooca ahayn hadduu yahayba aan ta'awulka ahayn waxa weeye dee laba waa lagu ijmaacsan yahay wa qaala jala sanaa'uh ilaahay wuxuu yidhi miman tardawna min ashuhadaa kollay fa rajulun wamra'ataani baa ka horreeyey miman tardawnana sifay iyada u noqonaysaa fa rajulun wamra'ataani diibay nactigeed ama sifadeed tahay oo dee waxa weeye waa dee shahaadada ciddii dee barra markhaatiga kaba noqonaysay farajulu nin iyo wamra'ataani laba dumara waa haddii dee aanay laba nin la helin ayaa aayaddu ahayd waxaa markhaatigii noqon farajulun wamra'ataani kuwaasoo miman dul kaba mida tardawna aad raalli ka tihiin oo midashoeda ay marshade macnaha dee waa suluugoodii iyo dhaqankoodii iyo cadaaladoodii iyo waxyaalaha cadaaladoodii weeye aad raalli ka tihiin oo dad markaa laga raaliyahae dad cuduulo ah ayaa dee ah kuwa markhaatigii umuurahaaste iyo wixii dee iyo waxyaalihii aayaddu ay <coughs> kaba hadlaysay markhaatiga kaba noqonaya marka halkanna waxa weeyaan taa hore warkeeba ee tanna waa dadkii shuhadada ahaa waa tan ilaahay sheegay kuwa dee markhaati la gashanayo ee markhaati gelaya inay kuwa laga raaligaa yihiin rag iyo dumarba wa qaala caza wajalla ilaahay wuxuu ihi waashiduu daway cadlin minkum waaba rajcadii bay ahayd dalaaq bay aayaad aayaddu kaba hadlaysay ee waa dumarkii idaa dallaqtum nisaa fadalliquuna liciddatina bal markaa haddii dee markaa muddadoodii dhawaato ruuxi uu doonay inuu soo ceshado oo waxa weeye dee uu doono inuu sooba ceshado tiiba hedo waashidu waxa markhaati gelisaan waa rajcadiiba dawaa cadlin cadaalad kuwa u saaxiiba laba u saaxiib oo minkum idinka idinkaba mid ah oo dee raggiina ah cadaala u saaxiiba markhaati geliya waa halkii aayadda hore minman tardawna min ashuhadaa ayaa halkana de way cadlinoo kuwan dee laga raaligaya waa kuwii cadaaladu ay usugnaatee haddaba kuwa cadaala ay usugnaatay arrinkan aa la imanaysaan ee kuba dhaqaaqaysaan markhaati uga yeela siaan hadhow inkaariya waxyaaliya aanay uba iman oo dee walow amarkani u yimaado haddana in badanoo ahlcilmiga ka midi eh, ishaadku waa iska istixbaab unbay kaba dhigaan laakiin waatana waa amar be waa shidooda waa cadli minkum marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala fadalla wuxuu ina tusayaa bima dakarna kallay babaa imika halkan gashay sharaaxda kitaabkana bacdigood baa waxay ka dhigaan ba'dani inay zaa'id tahay oo marka haddaan ba'dan zaa'ide ka dhigno wuxuu maa dakarna inoo soo hadhaba macno ahaan faacilkii dalle ayaa maa dakaraada dhacaya markaas oo de adigna waxa weeyaan faacilkana meelihii ba'da dee ay geli jirtay faacil ay geli jirtay meelahani ma aho imaka dee haddii ay ba'dina ku jirto waxay meelihii dee kolkol iyadoo iska saa'ida ama faacilay ay meesheedii ama ay geli jirtay dee waa meelo yaroo mucayanoo oo tirsa dee kafaa dabadeed iyo ina meelihii maaha oo markaa fadalla wuxuu tilo tusaya tilmaamaya ina tusaya bimaa dakarnaa ay maa dakarnaa waxaan soo sheegnay oo min hadihi aayaad aayaadkan ka mida ah waa jamcu aayatin aayaadkan saddexdean soo sheegnay maxay ina tusayaan ana khabara alfaasiqi ka faasiqa khabarkiisu saaqidun hayru maqbuulin oo haddii bal mathalan aan iskaba dayn oon daahirka gaba socno on idhaa fadalla dee ilaahay qowlkiisa aan soo haynay oo ilaahay dee wuxuu inoogu tusayaaba bimaa dakarnaa min hadi ilaahi waa aqooshiisan ama dee hadalladiisan imaka dee aayaadkan inoo soo horeeyey wuxuu ilaahay inoogu tusay inoogu bayaamiyey inoogu caddeeyo bacdi aan sideeda iskagaba daynana kollay waxaylat wax maanici kuba jirine ana khabara alfaasiqi kaa faasiqa khabarkiisu saaqidun mid dhacsan inuu yahay jeedadu dee akhbaartii kale ka dambaynaya oo wax dee la aqbalayno marduuda inuu yahay oo dee markaasi asaqid min arijaal oo kale waa almutaahiru can arijaal oo kale rutbaan iyo kaba dambeeya ama asaqid asaqid oo kale waa xasabka iyo nasabka iyaba inta badan eegano waa ruuxa liita ee er, markaa hooseeyo oo kale bal dee saqadulmataac walow aanay saaqidkayn isla maada yihiin oo kale mataaca kiisa liita iyo radi ah a kuwa idhaahaa bal haddaba in khabar alfasid waa kaa dee rutbadiisu dambayso dhacsan ee hayru maqbuulin markaa waa taakiidun inuu dhacsan yahayoo hayru maqbuulin mid la aqbalaya aanu ahayn taas ba aayaadku ayna tuseen wa ana shahaadata hayri alcadli ruuxaan cadaala u sugnaanin shahaadadiisuna marduudatun mid la celinaya inay tahay bal markaa khabarkii oo dee riwaayadii kaba mid tahay xadiidka la warinayay iyo shahaadadii oo iyadna markhaatigii oo iyadna nooc khabar ka mida uuna laakiin ka khaasan labadooduba inaan ruuxii aan cadaala u sugnaanin laga aqbalahayn ama kii faasiqaa la celinayo shahaadadiisi riwaayadiisii bay aayaadkan ina tusayaan markaa sheekhu wuxuu uhi isagoo masale fiqihaan kaba hadlayo ay culimmada halkan sharxay kitaabkiisa ay sheegaan dee san uu soo cardiye san uu soo dhigtay inay umuuraha dee inaan nin muxaditha uunoo xaafid xadiida ahayne nin faqiihana uu ahaa oo fiqigiisu iyo dee aqoontiisa jaanibkaasna ay aada u sarraysay ayaa wuxuu yidhi waalkhabaru khabarku wain faaraqa haba faaruqo macnaahu macnihiisu macnaha imaka halkan ugama wada tacriifkii khabar wixii la odhan jiray waa dee shuruudihiisan iyo waxyaalahan dee markaa hadhow isagu khabarku uu ku imanayo macno shaati shahaadada macnaheeda haba faaruqo fii bacdi lwujuuhi wejiyada barhkood ha kuba faaruqee faqad yajtamicaani way kulmaan oo dee waxaa dhacda inay kulmayaan fii acdami macaaniihimaa macaanidooda ama xaqaaqda ama shuruudaha ay leeyihin inteeda badan inay kuba kulmayaan taas baa adi waxa weeyaan sheekhu halkan wuxuu laba yimi Eh, aayaddii hore ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binabayn sax bay iyadu ahayd oo riwaayadna warkeed weeye laakiin labadan dambe miman tardowna min ashuhada iyo waashiduu dawey cadlin minkum <clears throat> labaduba shahaadadii bay ku tacalluqsanaayeen waxaana la odhan karaa ee labadan aayadood akhbaarta kamay hadlahayne shahaadaday kaba hadlayeenoo markaa istidlaalka uu daliishado halkan in ruuxii khabarkiisa in la celinayo labadan aayadood loo daliishadaa maxalkeed ma laha taas baaba dee taasaa iman laha ama ixtimaalka ama in laba yidhaaho marka sheekhu muxuu yidhi isagoo masaladan soo dhigtay ah khabarka iyo shahaadada dee furuuqda udhexeeya waxyaalahay kuba kulmaan waa masalo weyna oo dee kutubtan furuuqdana iyo kutubtan qawaacidina markaa qawaacidulfiqi iyo kutubtoodan bal matalan qawaaciddaa kaba hadlaan iyo de bal kutubtan kaleba markay meelahan soo dhiganayaan iyo kutubta fiqiga caadiga intuba waa masale ay soo qaataan e waxa weeye wuxuu sheekhu markaa yidhi halkan sheegay khabarka iyo shahaadadu waxyaala ay ku kala tagaan way jirtaaye laakiin inta badan macaanidooda ama waxyaalaha iyaga dee la eego way ku kulansan yihiin oo shuruud ahaan way iskaga mid buu leeyahay marka meelahan aan haynaana waa meelihii ay iskagaba midka ahaayeen waana ka sii cilayn doona isagu tii laba iman doono wuxu uhi waalkhabaru khabarkii wain faaraqa haba faaruqo macnahu macnihiisu macno shahaadati waa dee shuruudda uu leeyahay qayb ahaano macno shahaadati shahaadada macnaheeda fii bacd lwujuuhi wujuuda barhkeed oo wujuuda ay ku kala tegsan yihiin waxaa kaba mid ah xagga dukuurada oo kale xoriyada iyaduna way ku kala tegsan yihiin cadadka oo kale iyaguna way ku kala tegsan yihiin oo kale bal maalan oo haddaan dukuurada la eego dee khabarka ama riwaayada markay noqoto rag iyo dumarba waa laga wada aqbalaa waa tan ruwaadii kol haddii cadaala iyo dabdi ay u sugnaadeen mid kastaba xadiidkoodii waa la aqbalaya laakiin markay shahaadada noqoto dee suurooyin badan oo rag un la aqbalaa jirta meelaha dumarka la aqbalaana waa meelo mucayano taas bay noqonaysaa oo bal halkaa dukuuradii iyada shahaadada qaybo dhan waa u shardiyi markaa dakarnimo dee meelo aanay shardi ahayna way jirtaa sida aayaddan intay tilmaamaysa man tardawna min ashuhada fa rajulun oo kaleo dee maal wixii maa loogaba qastayay markaasna kollay nin baa laba socda laakiin riwaayada marna looma shardiyo jaanibkaas waxaa kaloo ka mid a ah cadadkii dee shahaado marka ay noqoto cadad baa la shardiyaa kol ay laba er, nin noqoto kol ay nin iyo laba dumara ay noqoto kol ay afar nin noqoto waxyaalo waa cadad baa la shardiyaa haddii meela la aqbalo shaahid keliyana kollay dhaar baa la socotaba oo ashaahid ah walyamiin dee si iyadana weliba culimmada qaar aanay madhabtoodaba ahayn lakiin dee inu axaadiisii sugnayd baa kuma timi oo in iyadana meel la aqbalayo shaahid iyo yamiin oo kale laakiin ama riwaayada wax cadadoo la shardiya iyadoo taasi ma jirto xorriyadna saasoo kaleo ka shaahidkaa xornimo ayaa la markaas dee xorriyadiisaa la shardiyaa dee markay addooma jiraan laakiin xaggan cad marka la eego riwaayada lama shardiyo ee waxaa kaloo jirta markay tuhama jirto ee ruuxani ruuxan qariibkiisii ayse waalidkii waladkii oo kale iyo bal matalan ama waxyaalahaas dee shahaadadoodii laysuma aqbali jirin riwaayadu iyadu taasi way ka acamsantaho waa waxaan cid gaara ku khaasayn dadkii oo dhan caam yeelayo kale oo kale kale haddii bal matalan shaahidka leeya waxaan nafci buu usoo jeedaya ama isaga darri buu ka daafacaya shahaadadiisii lama aqbali jirin laakiin halkani waa wax cid khaasa loogulama jeedo waa wax caamo iyadna taa baabkeeda way ka baxsanayd laakiin umuurahan ay ku kulansan yihin uu sheekhu sheegaya dee xagga bal islaamnimo iyo buluuq bal matalan marka khaasatan riwaayada la gudbinayo waayo taxamulka hore maaha iyo bal matalan waa islaamnimo iyo buluuq iyo caqli oo bal matalan taas oo kale iyo cadaaladii umuuraha dee waa iskaga mid oo waa wax ay ku kulmayaan waana umuur de cuqulayno xataa malaha dee kutubtooda sa dee qaraafiyaba mala ugu yar badan intan xusuusnahay oo kitaabkiisa furuuq la yidhaaho oo dee farqi dhan u dhigtay ama qaacido dhan farqiga taa udhexeeya kollay sacuudina ashbahuna daahirkiisa waa dhigtay oo kale qolooyin kale oo nadmiyale sida cabdilhaadi alabyaari oo kale kollay kitaabkiisa nayl amani xaashiyadiisa la yidhaho xaashiya naadir oo dee haaliban laba helin oo muqadimaadkan qastalani ama sharxiisa bukhaariya irshaadu saari uu ku xaashiyeeyo fiicanna waa ku leeyahay deetan ogaa xaashiyadaas isagoo umurana sheegaya dabal qolooyin kalena waa adigu meela ay bisleeyeen un bal markaa suurooyinka nawowina kolle waxoogaa halkan waa taabanayaa hadda wuxuu leeyahay taasi haba jirtee meelahana meeshay ku kala tegayeen maha cadaaladan cadaalada shardi bay labadaba u ahaydo faqad yajtamicaani fii acdami macaaniima macaanidooda iyo shuruudooda inta badan way ku kulmaanoo waa iskagaba mid idan meelahan oo kale tacliil bay u timaadaa idcilla kaana wuxuu ahday waa siday halkan oo kale ugu kulansanyiine aayaadkani kol haddii ilaahay dhi waashidu dawey cadli minkum shahaadada iyo riwaayaduna ay xagga marka la eego jaanibkan iskaga mid ahaayeen waa dee saad baa istidlaalkiisu u noqonaya markaa istidlaal toosan oo saxiixa idcilla kaana wuxuu ahday khabarulfaasiqi ka faasiqa khabarkiisu غayra maqbulin mid aan la aqbalahayn cinda ahli lcilmi ahlucilmiga agtooda kama ana shahaadatahu sida shahaadadiisuba marduudatu mid la celinayo ay tahay cinda jamiicihim dhammaantood agtooda shahaadadiisu ay marduudo ku taho halkan waa iskagaba mid wadalat waxaanayna tustay oy tilmaamaysaa asunatu sunuuna calaa nafyi riwaayati lmunkari waxa adugu munkarka ah riwaayadiisa anfinteeda la anfiyayo oo macnaa ay tay inaan laba warin ee min alakhbaari akhbaarta kaba mid ah ka naxwi dalaalati alqur'aani waa ka mili dalaalati alqur'aani qur'aanka dalaaladiisa oo kale uu ina tusayo calaa nafyi khabari lfaasiq ruuxa faasiqa khabarkiisa anfinta la afiyayo in laga aqaato oo la aqbalo dee inaanay wax ruuxii muslimka ahaa ee isagii looba diidayo oo ay waajib kuba tahay inuu kaba tago qur-aankii waataan soo aragnayoo waxaa inooguba sugnaa ruuxii khaasiq markiisa inaan la aqbalahayn haddaba wuxuu leeyahy saa qur-aanku inoo tusay ama dalaaladaa qur-aanku calaa nafyi khabar alfaasiq waxla iyaduna dee saa uu inoo tusay iyo dalaaladiisaas mitligeed iyo naxwigeedu waxa ah oo ah sunuu ina tusaya oo sunihii rasuulku inoo caddaynaya iyadna akhbaartaa daciifka ah akhbaarta munkarka iyadna inaan la warin oo aan dee faraha laga qaado oo aan laba warin taas baa san qur-aanku inoo tusayo tan nafinta khabarulfaasiq baa riwaayatulmunkarna nafinteeda axaadiis ama sunnihi rasuulku inoo tusaya waaba kan maxaa ina tusaya ka wa huwa alharu lmashhuuru can rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam la isagoo aharkan eegayaa dee kollay huwadan tadkiirkeeda uu yimi waayo sunnihii buu marka horeba soo dhigtay oo kale wa huwa haddaba kaa-in dee waxa weeyaan ina tusay nafyu riwaayat almunkar min alakhbaar ina tusay waxa weeye alharu lmashhuuru aharkii shuhroobay can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi xaggiisa ka shuhroobay oo dee waa xadiidkan aharna waxaa luqadu ay tahy dee maa yu'har ama maa yunqal waa waxa la warinaya la naqlinayo un sidaa daraaddeed xadiidkii rasuulka ilaahay marfuuca ahaa iyo akhbaar dee wixii asxaabta aqwaashoodii markaas oo kale taabiciintii ahar waa lagu wada idlaaqaa walow dee bacd alfuqahaa ama fuqahada khuraasaan ayay u tiiriyaan oo dee sida kutubtii musalaxaya meelahanba kuba sugan inay iyagu tafriiqo daraaddeed aharka iyo xadiidka iyagoo kala qaadaya daraaddeed aar markay idlaaqaan kuba idlaaqaan un wixii saxaabada xaggeeda kaba yimi iyo ciddii kaba dambaysay ee axaadiida marfuucaana aar odhan kollayna qolooyin dee kala duwan waa <laughs> hab ay kuba socdeen malaayo xataa xaafid maxajar baa isagoo dee bal maalan dee kutubtiisii musalaxadii umuur camalkiisii gutaa yahay fatxubaari oo kale markuu kitaab dhammeeyo wuxuu soo dhigtaa yar isagoo xasriye axaadiistii kuba timi kitaabkaas oo ama tiradoodii sheega sheegana bukhaariyo muslim waxay wadaagsadeen wixii bukhaari dee muslim la wadaagsaday iyo wixii uu bukhaari la gooni noqday sheegana axaadiista wixii dee aan mukarar ahayn ee baabkaa kusoo aroortay tiradeeda iyo waxa dee mukararka ee abwaab kale lagu soo maray oo dhan markaa u taa dhameeyo ayuu haddana cibaaro ka cabira aahaartii baabkan isagoo ujeeda waxyaalihii dee uu bukhaari wariye aqwaashii saxaabada iyo taabiciintiiyo taas isagoo ujeedo waana dee nooc yar istilaaxun laakiin kitaabka marka ay tahay waa taa waxa layskaba ogaan karo bacd fuqahana qowlkoodba uu yee laakiin dee asalku aharahu bimacnaa naqalahu wa rawaahu weeye xadiidkii rasuulka ilahina waa mid la warinayo oo lasoo naqlinayo oo tan baaba waxa weeye dee bal maalan aharkana waa aharkaa marfuuca sanadkiisuna waa inoo dambeeya mashhuurnimadana waa istifaadadan dadka dhexdooda uu kuba faafay taas buu uba jeedaa oo imaka halkan can rasuuli rasuulillahi sala allahu alayh wasalam muxuu yihi rasuulka ilaahay man xadaa canii bixadiiin yuraa anahu kadibun fahuwa axad lkaadibiin <coughs> man xadatha ruuxa warama canii aniga xaggayga bixadiiin xadiid yuraa uu u malaynayo anahu kadibun been inuu yahay yuraana ya-da way damiyaan ama dee kollay fadxadeedana ku dabdiye markaan damadeeda oon horraysiisanayno dee yar badnideeda daraaddeed meelahan ama dabdigooda u badan aan horraysiino ficilku lafdi ahaan majhuul buu u binaysan yahay laakiin xagga macnaha waa ficil musamo uunu binaysan ama dee faacil bu waxa weeyaan oo faacilku wuxuu noqonayaa un waa damiir u laabmaya mantan hore u laabmaya shaksigan xadiidka sheegaya waxa weeyaan un lafdiga unbaa majhuul u binaysanee macnaha waa musama saa daraaddeed maxaan ku laqbaynaynaa yura uu u malaynayo oo uu u malaynayo isagu anahu kadibnu xadiidkaasi been inuu yahay oo xadiid buu warinayaa xadiidkiina hadda inuu ictiqaadsan yahayba shaki baa kaga jira madani xadiidkan inaan rasuulka ilaahay oo dhan oo u maraynayo fahuwa huwa isagu axad ulkaadibiina beenaalayaasha mid kamida weeye isaguna waa beenaale beenaalayaashuu ka mid yahay oo bal maalan iska daa kii ikhtiraacday waxaan samaystay kii yaqiinsanaaye ictiqaadsanaayee hubay iskabada kii xataa u malaynayay hadduu wariyo oo anu dee dadkii u caddayn oo dee ruux caddaynayo u sheegayana aanu noqon iyada markaa wuxuu noqonayaa beenaale isaguna taas buu yihi oo markaa waa fogeyn layskaba fogeynayo akhbaarta aan la hubin ama dee aad u daciifkee dee matalan waxa weeyaan la maalaynayaba rasuulka ilaahay inaanu odhan in laba wariyo yaraana waa lagu dabdiyey haddii yaraa la yidhaaho de halkan oo kale wuxuu noqdaa ficilku bimacnaa yactaqidu wayaclam oo markaa waxaan odhanay yaraa uu og yahay annahu kadibun inuu been yahay uu og yahay ficilkana <laughs> waa dee ficilkan iska badan ee ah, maadigiisu waa ah hamsadiisii waxan baa mudaarica la gooyey takfiif ahaan loo gooyay oo yaraabu u yimaadaa de asalkuna wuxuu ahaan lahaa yar ah in la yidhaaho hamsadu maadigiiba way jirtaaye mudaarica bal waxa weeyaan dee ashcaartii carbeedna barhkood iyagoo hamsadaa laba yimi waxaweyan yar ah wayasmacu taas waa la arkay kolkol iyagoo maadiga xataa hamsada kaba tuuray oo raytu un ama raytu oo kale uu noqdo halkii ra'aytu ay kaba noqon laydna ashcaartooda luqada carbeed waa wax laga helayo laakiin dee waxay u badan hamsadu inay maadigana ku sugan tahay mudaaricana aanay jirin uun waa tarfiif ahaan uun waxaa kaloo iyada muslim sida inoogu soo socto uu kuba wariyay faaba axad ulkaadibiina weeye sanadkana uu inoo dambaysiye laakiin abu nucaym oo kale fa fahuwa axad ulkaadibayni baa iyada dhacday halkan ama riwaayo shakiya ah, axad ulkaadibayn ama aad iyo axad ulkaadibiin haddii kaadibayni la yidhahdo oo laba tasniya ay noqoto wuxuu noqonayaa labada beenaale mid kamida weeyaanoo kii waxaan sameeyey waa beenaale kan u malaynayey inuu dee been yahay sii wariyeyna isaguna beenaale weeyo waa labadaa beenaale mid ka mida ayuu yahay sheekhu xadiidka uu inoo soo naqliyey sanadkiisiina ma sheegin iminku sanadkii inoo sheegaya oo dee waxaa inoogu sugan un iyadoo matigii la horraysiiyo sanadkii laga horaysiiyo ee waana shay iska jaa-isa ruuxu intuu matni sheego sanadkiisiina marka dambe sheego waa iska way bannaan tahay oo allahuma imaam baa la yidhaha dee ibnu khusama dee may waa sida dee uu yahay arrinkiisu ibnu khusayme imaamka la yidhaha ninka saxiixiis ahaya oo kale dee caadiga sanuu ku wariyaayo sanadku horraysiya matiga dambaysiya laakiin inuun haddii maqaal jiro xadiidka ay wax ku jiraan ayuu matiga horraysiiya sanadkana dambaysiiya welibana wuxuu yidhi dee saa si aan ahayn yaa layga warinin oo kale waayo waa noocuu ku yar sheegayo xadiidkan inaanu axaadiisii si kale la mid ahayn ee maqaal uu jiro wabnu khusaymatin yuqadimu sanad <clears throat> yuqadimu lmatn cala sanad oo matniguu horraysiiyaa uu sanadka ka horraysiiyaa ee markaa balyaan ee isaga taa in lagu ogaadown ee qaaliban waa dee hal si bannaan waxay dee kutubta musalaxan ku sugan adigu haddaad saa ku maqashay imika muslim oo kale imika sida nuu yidhi sanadkiina uu dambaysiiyey waana muslim dee bal ciddii riwaayo u lahayd ama sanadkeedba eesan dee isaga riwaayadiisu ay ahayd ma leeyahay inuu xadiidkii intuu sana matigii iska daayo uu sidii caadigayd ku keeno intuu sanadka sheega matigana uu markaa raaciyo oo kale bal taasna dee kollay waa iska jaa-is bay yidhahaan kutub musalaxna waa masale adigu ay soo qaataan kolley alfiyooyinkana kuma sugnan si alfiyada suyuudi iyo allahuma dee bal taa ibnu khusayme iyo bal saa uu isticmaalayo oo dee iyadoo ay tahay inaan habkiisii laga bedelin mooye marka wuxu uhi muslim <coughs> xadaثna abu bakr بn abi shaybata qala xadaثna wakic can shucbata can اlxakmi can cabdالرaحman bn abi layla can samurata وxadaثna abu bakr bn abi shaybata ayضا qala xadaثna wakic can shucbata وsufyana عن xبيب عن مyمون بن أbي شhبيب عن المغيرة بن شعبة qال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم intaan muqadimada ku jirno asaaniidda kolley waxba uma sii ihtimaami doono waayo ragga badankoodu kitaabkay kusoo noqon allahuma in yaroo kooban mooyaan ee marka halkan jarxiga iyo raawga wixiisa uu qoom marka in la sheego ceebtiisa iyo taasi waa gaaroo dadkan dad kitaabka riwaayo kula maaho dadkaabal in wax laga sheegaa way noo imad laakiin waa dadka sheekhyadiisan ama kuwa ku xigay uu asnaad ahaan wax kaga warinayo <coughs> wixii dee muqadimadu ukhaasiyeen meel kale inoogu imanayn waa sax laakiin wixii kitaabka ku iman doona ee soo noqnoqon doona kollay waxba uma baahnin dee markaasaan la sugaya waayo si kitaabku bal u yar kala socdo oo muqadimadu dee yar iyadii un loogu yar bambaxo alfaadaheed iyo umureeda dabdinteed marka abubakr bin abi shayba <coughs> waa ti aynu soo maray inuu sheekhada muslim ninka ugu axaadiis badan iyo axaadiiiis kitaabka kusoo kun iyo shan boqol iyo dheeraad ay tahay <coughs> qolooyinkiina sharxa nawi haysane nawi umuurahan waa u ihtimaama khaasatan ajzada hore xagga asaniida bal waxaan odhan lahaa un xakamkan xakam ibnu cutayba ayaa la yidhaha waa nin taabiciyo taabiciintii yaryarayd kamid ah ugu dambeysay waana nin faqiiha ah ayuu ahaayo hiqa ah cabdiraxmaan ibn abi laylana markaa waa taabici oo laba taabici baa xadiidka inoogu wada sugan oo wax kala warinaya oo cabdiraxmaan ibn abi laylana waa nin imaam ahaayo dee aadna u qiimo badnaa oo isaguna taabiciintii waaweyneed oo cumar ah. dee kollay waxoogaa buu kaba soo gaadhay waqtigiisii dee yaanu sidaa usii weynaaninba ama khilaafadii cumar buu dhashay abihi abi laylana waa saxaabi riwaayad saas aan lahayn oo dagaalkii sifiin lagu dilay isagoo cali bn abi aalib ama dee asxaabtiisii kaba mid ahaa eh, laakiin nin baa waxaa jira kutubtan markay aimada fuqahada aqwaashooda lasoo naqlinayo nin baa jira markay dee maalikii xataa aimada waaweyn masaaftooda iyo martabadooda waa nin mujtahida oo markay aqwaasha culimadu sheegayaan bay ibnu abilayla yidhaahaan ibnu abilaylahaas ninkan maayo waa inankiisa waayo qoyskan oo dhan waa ninkan iyo qolooyin uu dhalo ninkan maxamed baa la yidhaaha uu kaba mid yahay iyo kuwo kale iyo adigu reerkii qoyska ibnu abilayla unbay kutubtii taraajimtu ama u wada yimaadaane laakiin ninkaas masa dee mujtahidkaa xagga fiqi ahaan <coughs> waa ninkan ciidankiisa waa nin atbaacu taabiciintii kamida fiqiguu mujtahid yahay lakiin xagga xadiidka waa nin xifdigiisu ma sii fiicnayno de alla ay daciifiyaanba xagga xadiidka laakiin xaggan fiqihaan ayuu nin dee mujtahidaba ahaa bal waxaan leenahay ibnu abi laylay u wada imanayna cabdiraxmaan baa u yimaado maxamedkaasa u yimaado qolooyin kaleo dee isagu uu barhkooda ay ninkaa maxamedka walaalahaayeen iyo kuwa ilmaadeer wixiibaa u wada yimaada waxay tahay un bal ninkana ah ninka dee ugu weyna taabiciga waa nin aad bal mar markaas kollay taabici weynaa ama dabaqadii labaad ee ruwaadda saxaabada raggii soo raacayinbaabu ee ku dhadhowaa arrin kalena way inoogu sababtaa xa buu idhi ee kollay way inoogu badnaan doontaa kitaabka habeenadii aynu kasoo yar warramaynay ee hordhaca u samaynaynayna waan kusoo darnayba xadani waa sanadkii markiuu soo gaadhay saxaabigii matnigii inoomuu sheegin walow matnigii hore yahay sanad labaad oo matnigu leeyuu dib ugu noqday marka saasoo kale uu dee sanad intuu wax ka sheego uu haddana intaanu matnigii sheegin sanad labaad doonayay inuu u wareego ayay xa'dan la yimaadaano waa calaamo taxwiil waa wareegitaan sanad laga wareeyo sanad kale loo wareegayo marka marka la aqriyayo xa keliyaa la aqriyaa oo imika saan yidhi waa can samarat ibni jundub xa waxadathana abubakrin kolkol bay shan xaa oo isdaba gashaa kitaabka inooguba iman doontaa isagoo weli matigii gaadhin siduu kolba xa u leeyahay mar dambe uu matigii keeni doona haddii ala yidhaha an arki doonaa waayo kitaabka aad bay ugu badantahay bukhaari way ku yar tahay <coughs> bal markaa taas bay tahay marka abubakr ibn abi shaybun baa sheekh labaad ee maka markii hore uu ka wariyay xadiidka wakiican shucbata intii hore isma bedelayso ee shucbe marka la joogo cidi soo kordhi halkii shucba ninkii uu ka warinayana nin kalaa bedelayo taabici kalaa intaa weeyo xagga hore sanadku iskama bedelin oo muxuu yihi waxadaana abubakr bn abi shaybata adon qaala xadaana wakiicun qaaladan aan aqriyayna qaaliban waa la aqriyaa waayo way xadfan tahay eeg xadaana abubakr bn abi shaybata adon qaala wuxuu yidhi abubakr xadaanaa wakiicun can shucbata wa sufyaana markaa markii hore shucba imaka sufyaan baa soo raaco sufyaan thawri can xabiibin xabiib bin abi haabit nin taabici oo la idhaah weeye oo ninkaa hore imika halkiisii galay xakam laakiin waa ka weyn yahay walow xagga geerida ay isku dhawaayeen oo waa taabiciintii dhexe isagoo kaasi xaggu taabiciintii yaryareyd ka ahaa can maymuun ibni abi shabiibin wuxuu ka warinaya markaa xadiidka isagu xabiibkii halkii xakam cabdiraxmaan ibn abi layle kama warinayey xabiib maanta wuxuu ka warinayaa maymuun ibn abi shabiib waa taabici labaad oo taas oo kale bal waana xadiidkii aynu mucallaq ahaanta kusoo marra umirna an nunzila naasa ma nunzila naasa ma ama de waxa weeyaan manaazilahum ti ninkii warinaya kaba markaa kollay sanadkiisa kuma sugnaabo weeye muqadimadun baanu inoogu sugan yahay waana nin taabiciya oo kollay dee mughayre iyo rag la soo gaadhay xadiidka hore caaishana caaisha ma soo gaadhin waa ta aan soo sheegnay abu daawud uu lahaa walow dee mughira markaa hu caaisho kaba hor dhintay oo barhkood ay lahayn me dee iyada la kulan in la yidhaah mooyaane xagga idraag waa jiray bal markaa isagu ninkani kitaabka halkanunbuu ku leeyahay waana nin taabiciya meel dambe uu kusoo noqon doonaa asal ahaan kitaabka ma jirto saas oo kale markaa lama odhanayo maymuun ibnu abi shabiib waa in la yidhaha waa rijaasha muqadimada muslim mooyaane waa rijaasha muslim waayo habeenkii horean kasoo hadalay muqadimadu inaanay kitaabkan heerkiisa ahayn oo shardiga uu kitaabka ku leeyahay muqadimada kuma laha rijaasha muqadimada iyo raggan kalena way kala saareen culimada xataa kutubta taraajimtu oo sidan horeba usoo sheegay markay rijaasha muqadimada ka hadlayaan miim iyo qaaf bay dhigtaan maq waxay ka dhigan tahay muslim wuxuu kaga wariyay muqadimada kuwa kalena miim caadiyay ramsigaas uba dhigtaan bal markaa waxaan leenahay walo dee markaasi waa nin taabiciyo dee hiqa laakiin muslim kitaabkiisa halkan uu kaga sugan yahay meel dambe kagama sugna adigu riwaayadan kuleeya adigu jeedo kitaabka dhexdiisa kuma imanayo can almuqirat bni shucbata qaala qaalaadana waa labadoodii samure iyo oonu markii hore mati dee waxa wey haddana markuu soo gaadhay sanad labaad u guuray iyo muqiirahan baa maxay yidhaaheen qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam dalika rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi arrinkaa aan soo maro maxay ah man xadatha canii bixadiiin yara yuraa anahu kadibun fahuwa axadu lkaadibiin waa xadiidkan soo marray sanadkiinbu imaka dib u sheegay kale <clears throat> bal xadiidka wixii ku tacalluqsanaa waan sooba sheegnay qurdubi baa wuxuu ku yidhaha kitaabkiisa mufhime isaguna talkhiiska uu kitaabkan ku leeya kuba sharxay xadiidku wuxuu faa'iideynayaa taxdiira an an yuxadi <clears throat> an yuxadaa can rasuuli llahi sala allahu an yuxadida can rasuuli llahi sala bima taxaqaqa sidqo digniin la ysaga digayo in rasuulka ilaahay laga sheego laga soo wariyo wax la og yahay uu ruuxu yaqiinsaday inuu run yahay mooyaane ama danni adag uu malaynayo haddii laakiin dee wixii aan la hubinba ama wixii dee rasuulka ilaahay aanu odhanayo looba nisbeeye uu caddaynayuu sheegayo dadkii xaaladiisii u caddaynayo dhasi ma laha laakiin wixii kale bartaas taasna maxay keenaysaa dee kutubta muctamadka axaadiista aan ku arkayna waa la qaadan karaa waaba la odhan karaa laakiin in badan oo kutubta tafaasiirta iyo axaadiista iyo kutubta raqaa'iqda iyo taraajimta iyo waxyaalo waxyaalaha dee axaadiista lagu arkayan sanad lahaynen ciddii warisay aan laba sheegin ama inta badan kutubta dee dacfiga uu ku badan yahe looba tiirinayo cidna aanay kaba hadlin bal ha la hubsado oo yaan lagu degdegin in rasuulka ilaahay un loo nisbeeya bal umuuraha caynkaasa waxay keenaysaa in la yskaba hubsado taas bay keeniyo si aan dee looguba dhicin waxyaala saasa walow xadiidku uu keenayo de ciddii u malaynaysay waxaan inay been tahay ruuxu haddaanu taa u malaynahayn dee imika laftiga xadiidku aanu dee imika jiya waciidkani aanu isagii shablinahayn haddaan bal umuuraha caynkaasa in layskaba hubsado <coughs> baabu taqliidi lkadiba calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu baab u yahay taqliid ilkadibi waa beenta calaa rasuulillaahi sala allahu calayi wasalam rasuulka ilaahay lagu been abuurto beentaas adkaynteeda aada loo adkaynayo macnaa bal beentaasi inaanay la mid ahayn been kaluu ruuxu sheegay cid kaluu ku been abuurtay aanay la mid ahayne dembigeedu dembi aad iyo aada u weyn u yahay waciid aad u adagna uu soo arooray taas buu baabkeeda yahayba <clears throat> wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waxadaanaa abubakr bn abi shaybata ee baabku dee inay tarjamadiisii may ahayn uu soo kala dhex galay hadalkiisii hore ayuu ku cadfan yahay abubakarna waata aan soo sheegnay waa ninka ugu axaadiis badan sheekhyadiisa oo dhan oo dee kun iyo shan boqol iyo ziyaada ayuu kaba wariyay kollay toban sheekh baana habeenadii hore sii dabdinay oon sii sheegnay oo axaadiistoodu raggu ugu badnaa ahaa haddee waxaan ujeednaa maaha ragga dhexda ee waata sheekhyada uu isagu ka maqlay wax ee muslim kaba warinaya sheekhyadiisa u sokeeyaa kuwa wey <clears throat> muxuu yihi marka qaala xadaana gundarun can shucbata xa waxadaana moxamed ibn musanى wbnu bashaarin qaala xadaana moxamed ibnu jacfarin qaala xadaana shucbatu can mansuuri can rabciy bni xiraashin anahu samica caliya radia allahu canhu yakhdub qaala bal xagga sanadka waa rag inoo soo wada noqon doona dhammaan muqadimada maaha inta ka dambaysa kitaabkana kuma bandaan doono dhammaantoodna way ku wada bandaan doonaan Eh, bal ribciyo haddaan u badnaana inta kale way badnaan doontaa eh, bal waxa weeyaanu muqundar ninkaa la yidhaaho abubakr ibn abi shayba markii hore waa ninku ka wariyey markuu shucbo soo gaadhay shucbana in badan buu laazimay oo bal shucbaba hooyadii qabi ninkan qundar la yidhaah ayuu xa la yimi wuxuu ku laabmay laba sheekh oo kale moxamed ibnu musanay ibnu bashaar ibnu bashaarna moxamed baa la yidhaah welibana arrinta gaarkay leeyihiin waa raggii uu badsaday axaadiisooda muslimiin tobankaa kusoo jiray gees kalena labadooduba bukhaari iyo mee lixdan ummuhaatu sitaali way la wada kulmeen oo waxbay ka wada wariyaan oo sagaal sheekho ay ku kulmaan bay kaba mid yihiin isku waktiyada way dhinteen waa laba nin oo dee ay yidhahaan kafarasairan waa laba boqol iyo koob iyo kontonkii ama labaiyo kontonkii bay wada dhinteen labada muxamedba marka waana laba haddaba labadoodaasa maxay yidhahaan qaalaa eeg xadaana moxamed ibnu jacfar moxamed ibnu jacfarkani waa gundarkii un gundarkaabaa moxamed ibnu jacfar la yidhaha nin kale maaha qudarna waa la waxay yidhaaheen mar malaa basre uu yimi ibnu jurayj oo xadiis xasan albasri iyo warinayo malaa ay qoonsadeen qolooyinkii reer basra oy ku buuqeen buu isagoo qayladii hadalkii dayn waayey buuqiio reer xijaasna ruuxa mushaqibka ama shaqabka badan lay qundar odhanayo odoo ku yidhi bal aamus qundarow laqabku halkaasuu ugu baxay oo waxaa dee markaa ibnu jurayj baa laqabkan hadal uu ku yidhi buu kuba baxay arrintaa daraaddeed nin maxamed ibnu jacfar baa la yidhaha waa intan imanka sanadkan kaba odhanayo xadaana shucbata can mansuurin inta kale shucba iyo shucba waa halkiio sanadku waa isleegyahay ma kala caalisana labadiisa dariiqna can mansuur mansuur ibn muctamir waa raggii waaweynaa ee qibmada ahaa ayaynu muqadimada kusoo marnay markuu ragga mansuur iyo acmashiyo uu sheegayo rag kala baadigayay can rabciy ibni xiraash ninkana waa nin markaa mansuurna waa nin bal siqaaru taabiciinba aan odhan karno walow barhkood dee saadisa la yidhi haddii aan habeenkaa dhaweyd aan lahayn dee lama hayo ruux dee saxaabuu laba kulnay lakiin barhkood baa siqaaru taabiciin kuma diriyaan ribci ibn xirash waa taabici weyn weeyaan oo waa nin caabidan oo aha isagii laba nin oo kaley walaalahaayno mascuud iyo rabiic la kala odhanayay oo cibaado badnaa bal kolley bal tarjamadiisa uu kuleeyay sira calam nabaala iyo kutubtaa taraajimtana <coughs> waydin eegi kartaan lafdigan xiraashna ama magaca xiraashna kolley saxiixa muslim wax xiraash la yidhaha ninkanun baaba jira ninkan aabihiisa uu riwaayo maba laha ee waxa kale khiraash bay noqonayaan suurada kolley le xagga muctalifka iyo mukhtalifka waxaana halkan sharaxa muslim kuma sugan mascuudkii intuu dhintay dabadeed hadlay ayuu walaalkii yahay kollayna waa niman qisooyin wada lahaa waana dee in taasi waa kollay kutub taraajim waxay soo wada naqliyaan weeye tarjamadiisna bal dahabi bay eegi doontaan oo dee qisadan iyo hadalkiisa iyo wuxuu ku hadlay uu soo naqliya maha inuu soo naaleeda hadalkunba uu yidhi haddana markii dambeba dee malaaigtu hadlay oo dadka ay yaabeen isaguna kafan buu ribciba ku maqnaaye ayuunbuu haddana halkiisiiba kuba noqday bal hadalladuu yidhi waxay isagiiyo mascuudkaas iyo rabicuna adugu waa niman kollay waxyaalo lahaa isaga naftiisa umuuro ah, taas aan ahayn laakiin ku dhow bay kaba soo naqliyaane laakiin arrintan sheegi karaa waxawey imaka halkan bal wuxuu soo naqlinayaa inuu ku dhaartay aduu rabiicaasna inaanu qosrayn ilaa u ogaado bal masiirkiise laakiin weligii been ma sheegin ba la yidhi isagoo da-a ayaa markii xajaaj tegay ciraaq loo diray de waa toddobaatankii dabadeed markii de adigu ibnu zubayr ay ka takhaluseen dabadeed buu ciraaq looba diray ayaa khawaarijta markaa xoog lahayd oo dagaalkeedu socday oo dee muddo dheerna meesha adugu kollay bilaad dhanba haysatay markaasoo muhal ibnu abi sufra iyo ninkaasaa u sabray iyadoo in badan ay soo jebiyeen marka markii uu tegay baa dee wixii xoogga lahaaba ama wixii bacsiga lagu daray oo dhan baa lagu daray oo waxaa ka mid ah laba idan uu dhalay markaasaa waxaa loo sheegay inaanay dee wixii soo noqdana kolley isagu dee si sarim kula magaca kula dhaqmayo waabu dilayayba haddii de ciddii bal maalan markuu yidhaha baxa bixi waydaba ama muddo dee yar dabadeed bixi wayda kol hadduu caddihiisa qaato markaasaa la yidhi inamadiisii way cisyaan bay la yimaadeenoo may tegin ama way soo noqdeen oo kale isagina waxaa lagu ogaa inaanu been sheeginoo balkeena buhi isagii isagoo da-oo sooba gotay waa nin weyn oo dee kolley mukhadrama waayo cumar ibn khadaab khudbadiisii uu jaabiyey ka jeediyeyba waa joogay markaasuu ku yihi ayn abnaak labadaadii inan arrintiisa waa la garanaya de wixiisa waa dil ninkii soo laabmaba waa dil markaasuu yihi allahu lmustacaan huma fi lbeyt gurigay joogaan bu yihi labadoodii waa labadiisii inan arrinkuna oo ka waa xajaaj hortii runtiisii ayaa waxay keentay inuu yidha de adiga daraada baan u saamaxno isagiina kasuwaya intuusu yidha yidha waanu cafinay oo taasaan ku cafinay waa inaan warigii been sheegin ba adigu bal taas bayd anahu سمع عليا رضي الله عنه yakhdubu qaala cali oo khudbaynayu maqlay yakhdubu xaalu khudbaynayo qaala cali baa wuxuu yidhi qaala الله llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi laa takdibuu ha been sheeginoo calaya aniga korkaa igu been abuuranina fa inahu sha'niye ruuxa been sheegta calaya korkayga oo waxaanan odhan rasuulka ilaahay baa yidhi yidhaah waxaanan samayn rasuulka ilaahay baa sameeyey yidhaah yariji naara naartuu geli naartuu ruuxaasi gelayaa oo kaasi ruuxa aniga igu been sheegtaa naar buu gelayaa ee iska ilaaliya inaad aniga igu been abuurataan waxaanan odhan aad tidhahaan uu yidhi amaanan samayn tidhaahaan inuu sameeyo xadiida mar un baan yar wada eegi doonaa kolleo dee macnahoodu waa daahir waxadathanii zuhayr bnu xarbin kolley muslim xadathana iyo xadathanii isagoo akhbaranaa iyo xadaanaa u kala farqiyo xadathana iyo xadathaniina kollay usluubkiisu waayo waan arkaynaa waxaanay dee arrin ay kollay culimada qaar ama dawaa'if dee xaakimya ay soo naqliyeen oo ah ay dhahaana waana istixsaani laazim maaha weeye waxa weeye hadduu markan sheekha uu xadiidka ka maqlayay keligii ahaa isaga ayuunbuu ula jeeday isagunbaa xadiidkan uu sheegay cid kale lamay joogin marka caynkaasa wuxuu ka cabiraya xadathanii buu kaba cabiraya haddii san oo kale loola joogayna markaa muxuu odhanayaa dad kale ala jooga xadaana oo dee waa anaga uu noo warramayo markaa labadan siiqo taasoo waistixsanuu limufradin xadaanii waa kaa sayuudi alfedis kale waxay istixsaan ahaan eeg laazim ahay leeyihiin waayo dee nuunto almucadimu nafsuhu naada u isticmaali karaa ee waxa weeyaan un waxay ruuxii mufradka ahaa ay u fiicnaysteen inay mustaxsan tahay xadaanii inuu yidhaaho kale waxadaanii zuhayr ibnu xarbin waa ninkii labaad ee axaadiista xagga badnidiisa aynu kuba soo maray aad uu badsaday kun iyo ziyaado laba boqol wax ka badan uu kaba wariyey zuhayr ibnu xarbin waana inoo dambeeya xadaanaa ismaaciilu yacni wuxuu ujeedaa ibna culayata can cabdilcaziiz ibni suaybin can anas ibni malikin anahu qaala inahu la yamnacuni raggani iyadna waa raggii saxiixa waa rijaashii qiimaha badnaa way inoo dambeeyaan ee markaa tarjamo ma sheegaye laakiin cibaara imika halkan dhacday sanadka hadday u baraarugsanataan wuxuu yihi xadaanaa ismaaciilu yani ibna culayata yacnida maxaa keenay horta ismaaciilkan iyo ismaaciil ibnu ibraahim baa la yidhaa culayana waa hooyadii waa ku shuhuroobay tamyiis daraaddeed isagu ma jeclayn bo hadda mur markaa kama raali ahayn baa laydhaa in loogu yeedho laakiin dee uu ku shuuroobo markay noqoto sidaan habeen dhaweydba soo sheegnay tacriif looga jeedo basi kuma sugnayn tanqiis iyo ceebayn iyo wax kale looga jeedo marka yacnidani waxay tahay muslim xadiidka zuhayr ibnu xarbin buu ka maqlayaa zuhayr ibnu xarbi baa sheekhiisu ismaaciil uu ahaa zuhayr markaa muxuu yidhi xadaanaa ismaaciilu keliya wax kale muu raacin muslimna waa garanayaa ninkan ismaaciilku ninkuu yahay laakiin dee dadkiisa inagoo kale ismaaciilkii ma kala saariba karno wuxuu doonay ismaaciilka nikuye inuu sheego hadduu imika yidhaaho xadaanaa ismaaciil ibnu ibraahim ama ismaaciil ibnu culaya inuu halkan yidhaaho sheekhiisiibuu waxaanu odhan ka sheegaya been bay noqonaysaa sheekhiisii sheekhiisi wuxuubuu yidhi xadaanaa ismaaciilu keliya hadduu ku daru yidhaho xadaanaa ismaaciil ibnu culaya dee sheekh waxaanu leeyahay qaala ayaa meesha taala qaala zuhayr wuxuu yidhi xadaanaa ismaaciilu marka hadduu ibnu culaya ku daro dee waxaan u odhan buu sheekii ka sheegaya been bay noqonaysaa waxaana loo baahday in la caddeeyo tacriif loo caddeeyo markaa laba siyood bay inta badan isticmaalaan ama saddex siyoodba dhaho ama yacni bay la yimaadaan bukhaariga muslimba way ku badan tahay kolkol laba goor ay gelaysa ama huway halkan geliya waa isagoo idha xadaana ismaaciilu huwa bnu culayata ismaaciilkani waa ina culayo ama yani wuxuu ujeedaa markanuu ismaaciil lahaa sheekhaygu ibna culayata intaas eeg waa been intanbaa been noqonaysa waxaanu sheekha odhan bay markaa taasay haddana tacriifna waa loo baahday deetana waxay noqotaa waa inay ka socaan hadalkii sheekh <coughs> hadalku warinayuu qaala fulaan lahaa iyo hadalku xaggiisa isagu ka yidhi waa in la kala saaro la kala garto yacni bay isticmaalaan ama huwa haddii ana fulanan la idhaahna waa iyadna dhacdaa kolholo waa dhib ma laha <coughs> waaba isagoo idha ana fulanan ana ismaaciil ismaaciil ibna culaya taxadaahu markaa waa ka gooyey siiqadii qaala xadaanaadii intaas weeye inta kale muxuu yihi marka anas ibnu malik anahu qaal inahu shani kan waa damiirkii shanigu ayamnacunii waxa ii diidaya an uxadiakum inaan idin waramo xadiian kaiiran xadiis badan waa muksiriintii oo kollay baa axaadiistees kun ka badan buu inoo soo naqliyey eh, laakiin haddana axaadiis aada u badan <coughs> inaan idinku waramo rasuulka ilaahay anoo kasoo naqlinaya waxa iiga hor joogo ii diidaya ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi man tacamada calaya ruuxa aniga waxa weeyaan tacamada waa u badheedho weeye calaya aniga korkay kadiban been oo been isagoo u camdiyaya u badheeriya iga sheegay ruuxi haddii khada iyo sahwa ugaba dhacdo kadib waa la odhanayaa xaggii luqadii oo kadib waxaa la yidhahda alikhbaaru bde alaa khilaaf calaa khilaaf alwaaqica iyadoo lagu warramo sidii waaqacayd si khilaafsan laakiin haddii aan loo qastin ismigii baan jirahayn iyo dembigii ee ruuxa u badheedha ee u camdiya aniga korkay kadiban been uu igu been abuuranayo waa kadiban calaya <coughs> man tacamada kadiban calaya falyatabawa ha yeesho maqcadahu meel uu ka dego iyo meel uu kaba fadhiiso mina naari naar ha kaba yeesho bal lafdigii hore wuxuu fainahu man yakdib calaya yaliji naara xadiidkuna waa xadiidkaa dee tawaaturay asxaab aada u badan wariyano marka dambe ayaan soo yar naqlin doonaa waxyaalo waxa ay tahay marka hore naar buu gelayaa baa lafdigaa hore ahaa kana fal iyo tabawa lafdigan dee marka la eego waa lafdi amar waxay yidhaahaan macnihiisu waa khabarba oo wuxuu la markaa macnuu noqonayaa tabawu'a maqcadan min annaar ruuxaasi meel uu dego iyo jago iyo adigu maqcad ayuu naar ka samaystay buu noqon ducana waa noqon karaa oo iyadna waa ixtimaalayaayoo falyatabawa macnaa maqcadahu min annaar macnaa waa allaha u yeelo weeyaan meel uu ka dego naarba ee bal khabarkaan ku daysanaynaa xagga macno ahaan lafdiguna waa lafdi amaroo kaasi ha yeesho ha samaysto macnaa wuxuu samaystay wuxuu yeeshay meel uu ka dega naar buu samaystay ruuxaas taas buu yihi weli axaadiisna way noo socotaa وxadثna <coughs> محamed بن عubayd الغbariي qala xadaثna abu cawaanata عan abi xasini عan abi صالح عan abi هurayrata qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم bal raggani waa rag inoo soo wada noqon doono oo kollay caawa waa si aan sheegaya muqadimada marka aynaan ruwaadda wax laga sheegaya gaadhin inta hore asaaniidda waan iska yar soconaynaa si aan dee usi yar ogaano waxa abucawaanahan wadax ibnu cabdillahi alyashkuri baa la yidhaahaa waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida abixasiinnaha qaldamina xadu way fadxisan tahay xasiin baa kunyadiisu abixasiin bay tahay mana jiro bukhaari iyo muslimba ruux abi abixasiin la yidhaha ama xasiin oon dee isaga ahayn ee inta kale xusein bay noqonaysaa xusein oo taas bay noqonaysaayo waftax abaa xasiinin ay cuhmaano oo waxa weeya dee ciraaqi abaa xasiin isaga keligii weeyaan koryaal waxaa jira mid adigu dee bal waana xusein un xudayn mooye xudayn nin keliya ku jira mala iyagana labada Eh, bal waxaan leeyahy ibn abi xasino waa nin taabiciyo waxa weeye isaguna dee isaga cuhmaan baa la idhaa magaciisa eh, oo ninkan bal markaas waxa ay tahay in xadiisna waa taas oo ay fadxisan tahay abi saalixuna waa ninkii abi hurayre inta badan wax kaba warinaya dakwan an la odranayay asamaan iyo azayaatna waa shaqadiisii samni ama dee subaga ama saliidiya buu keeni jiray basro iyo dee